قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan ku jirnay kitaabkii xilyatu aalib alcilm xagee ka bilaabeynaa jamaca waaxid wa halaaثin sax waxaan ka bilaabeynaa alxilya waaxid wa halaaثiin waaxid wa halaaثuuna allujuu ilى اllahi caza wajala fi اطalb wالtaxsiil waxaan ku jirnay aadaabtii iyo akhlaaqdii ku saabsaneed aadaab aalibi fi xayaati cilmiya qofka aalibka ah ama xerta ama cilmiga baranaya sharciga noloshiisa cilmiyeed talooyinka la siinayo iyo akhlaaqiyaadka sharciga ahaan la siinayo aadaabtii hore waxaanu qaadanay xagga maaragtay fikirka iyo tafkiirka dhuuxitaanka iyo cilmiga ufiirsashadooda qawaaciddii o maarata iyo wadooyinkii maarata malifku inoo sheegay raxmat ullahi caleyh maanta waxa uu leeyahay oo kamid ah ardaga looga baahan yahay markuu cilmiga baranayo allujuu ila allahi caza wajala fi alabi wataxsiil allujuu huwa allujuu waxa weeyaan waa magangelka ila llahi alla la magangelo weeyaan fi alabi duunitaanka cilmiga sharca qof markuu dalbayo iyo wataxsiili cilmiga maaratay markuu oo soo aruursanayo qofka maarata oo guranayo cilmigii ah, taxsiin aziraaca aw eh, maarata athimaar miraha guranaysa uu marka hadda waxa weeyaan dadaalkaagi aada bixinaysid markaad cilmiga doonaysid inaad baratid iyo mira mira cilmiyeed inaad guratid markaad doonaysid waxay kaaga baahan tahay an taltajia ila allahi caza wajal an taltajia ila allahi caza wajal wa tas'aluhu watas'alahu ataysiir ilaahay inaad maaratay xaggiisa u laabatid oo alla magangeshid oo aada weydiisatid ilahay inuu kuu fuudeeyo wadada subxaana wa tacaala fa inahu almuyasir subxaana wa tacaala ilahay asagaa wax kasa fudeeya soo sax awoodda asagaa iska leh wtaqu llah wayucalimukum llah baa ilahay maarta ilahay ka cabsada ilahay waa idin barayaa huwa aladii yusahil umuur subxaana wa tacaala qofka inuu maarata maskaxdiisa iyo maankiisa xooga badan ou cuskado ma waa inuu maarata cuskado ilaahay qudradiisa iyo naxariistiisa iyo fududayntiisa subxaana wa tacaala khaasatan maslat lcilmi al meesha maslada ka hadlaya marka masladaas weyaan mualifku meeshaan ou xooga u saarayo kitaabka on baan u laabanayna akrinayna insha allah matniga siaan u fududayno waqtiga mualifku wuxu lehy raxmat ullaahi calayhi walaa tafzac ida lam yuftax laka fi cilmin min alculuum fqad tacaasat bacd اlculuumi calى bacd اlأclaami اlmashaahiir wa minhm man saraxa bdalik kama yuclamu min taraajimihim wa minhm اlasmaciy fi cilmi اlcarub ila gayri dalik wuxuu leeyahay laa tafzac ha argaagixin laa tafzac bimacnaa huna laa taxzan waxba ha tiiraanyoon walwal iyo walbahaar yuusan ku qaadin idaa lam yuftax haddaan la furinin laka adiga fii cilmin cilmi dhexdiis oo min alculuumi culumta ka mid ah culumta sharciga ka mid a maarta culumtu waa fara badan yihiin farabadida ay fara badan yihiin waxay keenaysaa dadka qaarkood in cilmi u sahlanaado masaa-il kale ama cilmi kale uu ku adkaado qof waxa weeye ilahi baa qaybiyey subxaana wa tacaala wadooyinka la qaadayo iyo afhaamta iyo waxa lagu furayo alla qaybiyey qof baa waxaa loo furaa cilmu naxw kaasoo baaric ku noqonaya ninaa waxaa loo furayaa cilmu lfiq markaasoo ku tafanunaya ninaa waxaa loo furayaa cilmu laala wa cilmu luqaat axyaana wahaluma jara culumta maadigana waa saas kale weyaan qofku waxaa jira culum oo naftiisuba ka helayso ama ha yeesho sabab oo macalinkii u horeeyo u bilaabay macalin fiican ha noqdo ama ma garanaysaa ilahayba haw furo saas subxaana wa tacaala ha jeclaysi laakiin dadka culumta saasa dadka loogu kala furaa marka wuxuu leeya laa tafzac ha yani laa taxzan hatiraanyooni fazac iyo argagaxuusan ku gelin idaa lam yuftax laka haddaan adiga lagu furin daalib cilmiga oo fii cilmin cilmi ah. marka ilahay baa qaybiya subxaana watacaala dalika fadl llahi yuutiihi man yasha weyaan waa fadliga ilaahayo cidu doonu siiya si risqiga loo qaybiya culumtana loo qaybiya culumtu risqiga ka midta waa qayb ilaahay subxaana wa tacaala ahum yaqsibuuna ramat eh, rabbika naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya maciishadaas naloo qaybiya ka midta ayaa ilaahay subxana wa tacala culumtuna ka midta markaas wuxuu kuu keenayaa tusaale rag waaweyn culimo waaweyn oo culumta qaar ku adkaatay haddaad cilmi kugu adkaado macnaheedu ma aha inaad fash faashil tahay inaadan waxba garan karin maaha meel kale maarata ka wareeg cilmi kalea lagu furaya kii lagu furo maarta dhex gal markaasu wuxuu ku leeyahay faqad tacaasat way maaragtay ku adkaatay faqad tacaasat bimacnaa sacubat waxa weeyaan way diiday way madax adkaatay bacd alculuumi culumta qaarkood calaa bacdi alaclaam culimada waaweyn qeyb ka mid ah almashaahiiri ay almashhuuriina waliba caanka ah culimada caanka ah aclaamta weyn oo caanka ah culumta qaar baa diiday inay isu dhiibto waa ka ka madax adkaatay maarta ay loo furin macni faqad tacaasad dab ahaantii way adkaatay bacd alculuumi culumta qaarkood calaa bacdi alaclaam aclaam yaa ii sheegaya mufradkeeda calam sax weeyaan calam weeyaan aclaam aclaamka marka soomaalida calanka calanka iyo aclaamta maxaa ka dhexeeya calam sooma naqaan anaga calamku waa calaama kutusinaysa waxaa meesha yaalla calam ba kutusinaya aclaamtuna buuraha la yidhaahdaa waxaa kaloo la yihahdaa dadka waaweyn oo maarata sida buurahoo kale umuuqda iyo calanka calan meel fog buu ka badbadaa meel web meel laga arkaa marka ad waxu uga jeedaa bacd alaclaam culimada waaweyn oo caanka ah qeyb ka kamida saaduu ku yihi calaamtaasoo almashaahiir yani caan baxeen oo mashhuuriyiinta kamid ah qaarkood culumta qeyb ka mid ah ayaa ku adkaatay marka raggaasi labay qeybsamaan ay ku adkaadeen culumtaas rag si caada u qirtay oo maarata cilmigiiba sheegtay maarata ayuu cilmigaas aniga waan awoodi waayey markaasi meeluu awoodi karo ka aaday raggaasi marka taraajimtooda iyo kutubta laga qoraa baa ka garanaysaa ragga qaarna ma sheegin way iska qarsadeen maarata markaasuu kuleeyahay waa minhum waxaa kamid ah culimadaas man sarraxa mid caddeeyey bidalika arrinkaas ragga qaarkood waa caddeeya bacduhum wadaxuu lqadiya wa bayanuuha saraaxatan kamaa yuclamu sida laga garanayo min taraajimihim taraajimtooda laga garanaya taraajimtooda yani taarikhdooda kala hadlaya ayaa laga ay cadaynayaan wa minhum waxaa kamid a ah ragga taraajimtooda arrinkaas lgu lagu caddeeyey ama sheegay alasmaciy imaam lasmaci alluqawi lam yuftax lahu fi cilmi اlcaruud cilmi caruudka cilmiga la yihahdo waxa weeyaan waa looma furin oo cilmigan lagu sargooyo gabayada badaheeda bucuurta shicirka ah ee cilmiga caruud la yihahdo khaliil ibn axmed alfarahidi cilmiga ilahay u furay subxaana wa tacaala cilmi caruudka caruud waxa weeyaan makaa loo jeedaa makaa ilahay ugu furay cilmigaasi shicir gabayga iyo badihiisa iyo cilashiisa iyo waxa gala iyo anwaacda uu yahay cilmigaas waa la haha cilmu alcaruud marka inuu asmaci oo gabyaay ah oo shaacir ah shicirka iyo luqada ku ah inuu cilmi alcaruud loo furinin macnaheedu ma aha inuusan cilmiga shicirka aqoon sababtaas laba shaacir ah laga laga haray bu laakiin ka cilmi ahaan waa dhici karaysa inay ku adkaato qaacidooyinkiisa ah, baxr hebel iyo baxr hebel iyo baxr rajas iyo baxr dawiil iyo markaan ku irahdo maa garanaysaa aan kuu sheego buurta aan kuu sheego inaad garan weyso waa dhici karaysaa ah, baxru mutaqaarib miyaa kane ma baxru dawiil ba muxuuse u dhisan yahay saxaafaadka facuulun facuulun mafaaciilun iyo facuulun facuulun ku yimaado ma garanaysa keesha tafaaciisha waxyaalahaas baa loo jeeda ka cilmi ahaan laakiin asmaci xaqiiqatan waxa weeyaan wuxuu ahaay yani caalin xagga luqada mufawah la yaqaano shaacira ma garanaysa oo nadiir aan lahayn lakin ka qaacida ahaan waxaa loo jeeda waana la wariyay arrintaasi almuhim kutubtu way soo wariyaan oo waxaa leeyahay sheekhiisii khaliil ibn axmed alfarahidi ayuu la kulmayo cilmigan caruudka ah inuu ka barto markaasuu ku adkaada inuu barto markuu qaacidooyinkiisii ku adkaadeen ayuu ku yiri eh, khaliil ibn axmed wuxuu ku yihi asmaci waxaad doonaysaa waxaad bal googoysaahuri shicirka googoyr baxrigu yeeshee idaa lam tastaic shaya fadachu wajaawazhu ilaa maa tastaiic ayuu rabaa inuu laftigeeda ficilka maarta oo ku tuso oo ku haddaadan shay awoodi weyso isaga tag waxaad awooddo ka ag ka danayso maarta marka shicir buu uga dhigay taladii markaasuu fahmo isaga tegay baa yunus naxwina waa laga argaas inuu ku yiri almuhim waxay doonto ba noqotee ehm, waxa weeyaan qofkii shay gara waaye misir ku adkaato ama baab ku adkaato abwaab kala ilaahay furayaa yuusan maaratay niyad jebin baa loo jeedaa maaa cilmi caruudku wuxuu ku adkaaday asmaci baa layidhi warahawiy warahawiy almuxadiu fi lkha aw tacaasa araha naam minhum alasmaciy wa minhum arahawiy waxaa kamid a rahawi baa kamid a arahawiy almuxadiu oo ka ahaa fi fi lkha fi cilmi lkha cilmiga khadka qoraalka ayaa ku ayaa ku adkaada araawi araxaal jawaal cabdulqaadir ayaa magaciisa la yihahdaa xaafid dahabi siyar aclaam nubalaalka wuxuu soo guuriy wuxuu yihi wa kaana radiiu lkitaaba ah, qor aad buu xumaa ah, walam yutqin alkha qoraalka maarta aad bay ugu liitay bu marka muadi nin muxadis aho caana ayuu ahaa marka ilm ilm a cilmiga la ihahdo oo culumta luada kamid a ah, ayaan loo furinin wa minhum ibnu salax ibn salax baa kamid ah raggaan loo furinin fi lmantiqi cilmiga la yihah cilm lmantiq ibnu ibn xaafidka ibnu salax ee caanka ah laakiin xaqiiqatan ibnu salax cilmulmantiqu kuma adkaane waaba xarimi jiray muusan ogolayn cilmigale cilm mantiq wuxuu ohan jiray huwa madkhalu lfalsafa wa madkhalu shari shar buu ohan jiray falsafada meesha laga galo weeyaan shar albaabkii laga galona waa shar buu ohan jiray maarta sidaa darteed soo ma ahayn kitaabka sulam munawra ah soo markay bilaabayan soo kuma qoraan jirinin wabnu silaaxi wanawaawiyu wabnu silaaxin qad xaramaa ay ohan imaam nawowi iyo ibnu salaax labadu way xarimeen marka macnaheedu oqoon la-aan kama ahayn ee cilmigan buu oran jiray maarata cilmi maarata faa-idale maaha hazali markuu imaam alghazali mustasfis kitaabka uu ku bilaabo qaacidooyin falsafi ah wuxuu yihi waxaasi waxa weeyaan wax ka jira malaha bur waa shar weeyaan cilmi saxaaba ma aha cilmi taabiciin maaha cilmi islaamka maaha waa cilmi maaratay laga soo guuriyey gaalo marka saas baa keentay ibnu salaax muusan ba gelin ragoo marka ku adkaaday wa abuu muslim wa minhum abuu muslim annaxawiy abuu muslim annaxawi asagana looma furin buu leeyahay fii cilmi tasriifi cilmiga tasriifka abuu muslim macaadi bnu muslim alkuufi weeyaan looma furin buu leeyahay cilmiga cilmu sarfiga ayaa ku adkaay wasuyuuiyu wa minhum suyuud waxaa ka mid ah imaam suyuudi raxmat ullahi caleyhi fi xisaab lam yuftax lahu fi xisaab cilmi xisaabka kutubtiis ku qoraa adiis buu sheegaa waa xisaab way gu adkaata bu dhihi jir ilaahay laba iyo toban cilmibu ii furay oo aan maarata aqraantiisa uga dheereeyey laakiin cilmigaas gu adkaada bu ohan jira cilmi xisaab xisaabta lama furan buu leya maarta imaam suyuud raxmat ullahi aleyh cilmul xisaabka marka ayaa ku adkaada waa yahay waan garana soo maaha wa minhum waxaa ka mid ah maxamed ibnu cabdilbaaqi alansaariy ayaa ka mid ah nacam minhum muxamed wa minhum abu cubayda abu cubaydan ka bood soo maaha abu cubayda saaxibu kitaab اlamwaal weeyaano caanka ah muxadifka ah oo ku leeyahay cilmu naxwi looma furin buu ku dhihi rabaa abu cubayda maxamed ibn cabdilbaaqi abu xasan alqatiici abu zakariya yaxya ibnu zayaad alfaraa abu xamid alkhazali waa imisa shan khamsatun lam yuftax lahum binaxwi ley shantood waa naxwaha maarta looma furin buu ku dhih Ehm, abu ubayd an mamed ibn cabdbaqi anari qisooyin ajiib leeya mamed ibn cabdbaqi anari qisa ajiib leeya ise ariib wuxuu yihi mara waxaan tegay bui magaalada maka anoo ariibku ah magaalada maka galay anoo maka jooga marka beryo badan baan baahnaa waxaan cuno iyo waxaan cabo maanhaysa baay baa ku dhegane markaas waxaan ka helay buu yiri kiis yani tariiqat ama kiis ama maanta saa utaqaani boorso yar ayaan ka helay buu yiri maaratay oo xiran afka ka xiran ayaan hela gurigaan la tegay waan furay markaan furay waxaan ka helay yani eh, waxaa ku jira lulu oo ma garanaysaa luqunta kuwa la gashada ah somalia cagda maxaa lagu ihahdaa kuul ah, kuul dahab ah maha kuul dahabeed baan ka helay buur oo waliba lul ah noocyada qaaliga ah ayaa ku jirta buur marta markaan saas baashi u helay ee banaanka usoo baxay baan waxaa arkay burduq naadinaya oo odhanaya waryaaa waryaa helay tariiqadkaas kiiskaas yaa arkay oo waxa weeyaan shan wuxuu sidaa buuri maarta mid yaroo shan boqol oo oo dinaar ay ku jirto ayuu sidaa wana waadinayaa markaasaan ku iri buuri dhakeen waan kaxeeyey gurigeygii baan la tegey markaan la fariista baan ka hubsaday inuu leeyahay si u yaalla calaamadiis ka warran karo markaasuu maaragtay ii sheegay buuri hoo baan ku iri buuri maarta shantii boqol oo dinaar buur dabcan u siiyo waan ka diiday buuri maarta wado kastoo isku dayey waa ka diida buuri ah. ninkii markuu noocaas xoolihiisi la siiyey lacagti kale kadid wala baahan yahay waxuna ayaa wuxuu leeyahay waan safarnay oo baddaan ku safarnay doontii baa nala caareysay marka nala caareysay baan ay kala jajabtay doontii ilaahay qori buu isiiyey maarata aan dul fuulay waxaan la wareegoba wuxuu la wareegoba dad kale waa tageen jasiirad buu ugu tuuray jasiirad markuu ugu tuuray anoo tacbaanahan masaajid meesha ku yaalaan tegey dad baa fadhiyo oo intaan iska tegay nin qariban iska qur-aan iska akrisanaya dadkii meesha jooga muslimiin baa yii war qur-aanka miyaa war lacagan kusinaynaa kaale maarta caruurta wax noo bar u bilaaba xoogaa salaadii haddana waxa weyaan kitaab qadiimaho qur-aan la qoray meesha yaalla anoo akrinaya arko qur-aanka miyaa taqaana dad baan ba ii keena carruur markaas qur-aanka baro ma ka helo marka ii fura reerkaasaa maarta sheekh u noqda anaa meesheedi joogabay igu yirahdeen gabar iyaro agoon ahaa joogta eh inaan eh, xoolana waa haysataa inaan ku guurinaan dooneynaa abeed baa ka dhintay waayahe waxaa i waay ii guuriye gabadhii baa maarata la iisoo guuriya gabar marka ila i keenaba oo la ii mehrinayo ayaa maaragtay waxaan ku arkay bur kuushi laftigeeda luqunta ugu jirta kuushii luqunta ugu jirta saasaan ufiirina dadka elayaa maxaad ka fiirinaysaa markaasheegwayu aan beri maaratay heli jiray meel ka helay nin maarata oday saas dhacday dadkiibaa takbiir ku dhiftay bay yihahdeen waxay yidhaahdeen kuushaane waa laftigeedi odaguna waxaw anagu naga tegey markuu soo laabto noo sheegay ur nin muslim ah intaa dadka kale islaam ah, nin muslim ah ayaa kuushay dib iigu soo celiyey qisa nooga sheekeeyey markaasuu ducaysa jiray dhehna ilaahayow ninkiina kulmiyo isaan gabadhayda uu guuriyo <laughs> waatan maa garanaysaa adig maanta guursisa ma ayda yirahdeen maarta mar waa min khasaska cajiibka qariibkaah ayay kamid tahay waxaa kamid a ninka la yihahdo abulxasan alqadiici maxamed ibnu axmed waxaa imaam siday sheegeen waxaa weeyaan dahabi oo kale kaana laxnina ayuu yiri maarata luxana nin laxni badan buu ahaa maxaa naxwaha ku adkaay wa abu zakariya yaxya ibnu ziyaad alfaraa kan faraa oo caanka ah in la yidhahdo waxaan loo furin naxwi waa cajiib weya maxaa yeele faraa hadduu faraaga yahay naxwga lawla alfaraa lama kaanat carabiyatu mal faraa ba asa waa loogu magacaabay liannahu kaana yafri lkalaam hadalkoo maarata kala shaandheeyahu kala biya lagu biiy waxaa kamid ah abu xamid alazali abu xamid alghazali raggaan loo furay naxwaha abu xamid alghazali xaqiiqatan naxwo la-aan ma ahayn laakiin naxwaha ma uusan jeclayn waxaana keenay casrigo waktigo nuduuska gaaro bislaaday maadaama falsafadii hore u dhigan jiray uu caan u bahay wuxuu aaminsanay culumta camaliga ah ayaa culumta nadariga ka fiican marka cibaadooyinka iyo ayuu ku mashquulay laakiin culumtan oo kale dhammaantood uu dhihi jira waay wax yar ka baro kan wax yar ka baro laakiin eh, culumtu waan ficmaysa camal baa laga baahan yahay waqtiga camalka ku qaada ba ohan jira marka way ka ahayd raayi bay ka ahayd abu xaamid alghazali khamsatun shantooda lam yuftax looma furin lahum ayaga binaw naxwa looma furin waxaa kamid ah kasaa markiisi hore bilawgiisi hore aad ba ugu adkaado laakiin kabacdi waa saan hore u tilmaan hadda ka hor kabacdi waa dadaalay ilaa uu imaam ka noqday maarata xagga luqada marka waxay tahay khulaasat lqowl waxa weeyaan man man faatahu amru laa yanbagii an yuxkama bilfashal qofkii shay gara waayo maarata ma haboon an nihahno maarata qofkaas waxba qaban karayo wax kalo ayuu caanku yahay oo ku noqon karaa waxyaala kalo dadka uga horumari kara waxyaala kalo oo itqaan ku samayn karayaan marka hadoonto weyaan marka taas waa tala w hasdhiibin almuhim daalibcilmi hasdhiibin haddii cilmi kugu adkaado culum kale kuu fududaanaysa insha allahu tacaala dadaal fa yaa ayuha aalibu waroy aalibka kanow daacif ragbata doonitaanka laalaab rabataka fi lcilmi daacif raqbataka fi alab daacif ijtihaadak doonitaankaaga iyo dadaalkaaga maalaabshaambe yani wafzac waxaad u carartaa oo u argaagaxdaa ila allaahi alla xaggiisa fi ducaai baryada iyo walujuui magangelka ilayhi alla inaad magangeshid iyo walinkisaari isjebitaanka aada isjebido bayna yadayhi bayna yaday illaahi subxaana wa tacaala ilaahay hortiisa jala wacala maxaa la amray arrintaasi khayru khalq illaah oo ilaahay doorta l waqul rabbi zidnii ilaah cilmi i kori baa nabiga maarata ilahay amra inu yihahdo marka adu maxaad maanaysaa qof kaloo maarata nabiga oo alayh salatu salaam macsuum oo ilaahay doortay adiga marka markaad baranaysid rabbi zidnii cilman ilaa waafaji ilaa isahal ilaa ifuuday marka waxaa laga baahan yahay inaad dadaashid rabbina tala saaratid asagana aad barid baridid ilahayna u ku fura masaaisha subxana wa tacaala wa kaana wuxuu aha shaykh islaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala kaiira maa yaquulu intuu yihahbaa badneed fii ducaa'ihi baryadiis ida stacsaa calayhi hadduu asaga ku cuslaado tafsiiru aayatin aayad fasiritaankeeda oo min kitaab illaahi ilahay kitaabkiisa kamid ah subxaana wa tacaala hadduu ku adkaado aayad fasiritaankeeda oo kitaabka ilaahay ah ayuu wuxuu oran jiray allaahuma yaa mucallima aadama ilaahi aadam barayow ilaaha aadam barow wa ibraahima wa mucallima ibraahima ibraahim ilaaha barow calimnii ilaahu bar wayaa mufahima sulaymaana sulaymaan ilaahay fahamsiiyo fahimnii ifahmsi fayajid lfatx fi dalik furitaan buu arrinkaa helayo ilah baa furaya subxaana wa tacaala alla furi jiray ducadaas ku ducaysan jiray markay meel ku adkaatoba ilaahay aadam barayo iyo ibraahiimow ilaahu bar ilaahay sulaymaan fahamsiiyow fafahamnaaha sulaymaan marka ilahay baa fahamsiiyey subxana wa tacaala fayajid lfatxa furitaan buu helayay fi dalika arrinka ilah fudeynay baabkaasi waxa weeya intaasu mas mualifku uga hadlay allujuu il allahi caza wajal fi alabi wataxsiin almuhim inaad ilaahay baan subxaana wa tacaala aada barisid ilahay ku fuday culumta subana wa taala ilahu cilmiga noo fuday futuxaadkaaga iyo cilimtaada ilahu subxaana wa taala noo fuday baabka kale ku xiga waa alamaana alcilmiya yani ah, qofka cilmiga baranaya wax looga baahan yahay waxyaala ugu muhiimsan bay kamid tahay qofka daalibka ah wax dalbaya oo ardaga ah iyo sheykha labadaba maslada masla khuseyda weyaan amaanada cilmiyeed cilmiga amaanadiis shayga qofku sidau yahay inuu usheego sow yahayna usoo guuriyo cidduu kasoo guuriya run ou ka sheego waxa uu sheegayana oo run ka sheego amaana cilmiya maanta mishkiladii ka taaganta guruubyada ciddii isnacb waxa weeyaan hadalkuu sheego si kale loo awila ah, wacaynu sukdi tubdi lmasaawi wacaynu ridaa can kuli caybin kaliila markuu qofku xanaaqsan yahay meela qodqodaya mugsi si qalbigiisa akrinaya lakin waa qalbi jirina akriya ah, wayacni kada wayaqsudu kada saan bu ula jeedaa saa adaa isagaa leexinaya alamaana alcilmiya shay muhim wey qofka waxuusan dhihin inaad ka sheegin waxa weyaan wsan usan hadalkiisa anaga fahmi inaan kaga sheegin been inaan soo guuri waa masale dheer masala cilmiya yani min ahami almasaa'il ardada maarata ay bartaan qofka ilahay ka cabsanayna subxaana watacaala oo aan saa runlow ahayn waxaway masala masale dad baan ku dhacan waaya ilahay maanta qiyama weydiin doono subxaana watacaala iftiraha iyo beenta kutubda qaarkood waxaa lagu xardhaa intaas ka buuxa kadib iyo dajal qof uu necb yahay nbu maarta ayuu been ka sheegay dacaydaynaya waa robaganda Ah, markaas waa weya wa utiirina wausan markaasu hadalkiisa wa kale waa wilaya caamada ayaa waliba khaastan laga iibiya dadka maarata ilah ka cabsanayn subxaana watacaala eh, marka wuxuu leeyahay yajibu waxaa waajib ku ah calaa aalib ilcilmi cilmiga qofka dalbaya waxaa waajib ku ah faaiqu taxalli isku qurxin saraysa bilamaanati amaana cilmiya amaano bilamaanati alcilmiya yani amaanada cilmiga cilmiga amaanadiis cilmiga u qaadayo inuu inuu ammaano iyo daacadnimo u ka noqdo run ka sheego goorma fi alabi marku dalbayo cilmiga cilmiga marku dalbayo u qaadayo cilmiga marku dalbayo inuu maaratay masaadirtiisa runta ah ka run sheego iyo wtaxamuli cinda fi taxamuli cilmiga markuu xambaarayo u qaadayo iyo walcamali wa fi lcamali markuu ku dhaqmayo iyo wlbalaaqi wa fi lblaaqi gaarsiinta balaaq gaarsiinta iyo wladaai wa fi ada markuu gudanayo oo cid kale cilmiga gaarsiinayo intan waxaa looga baahanyaa amaana cilmiya inuu leeyahay qofku aamiya wixii loogu dhiibtay waxaa weyaan cilmigaa dalbaysa fiir mualifku yajibu calaa aalib cilmi faaiqu taxalli maxuu le faaiq yani waxuu leeyahay inuu meel saro inuu ka gaaraa ammaanada cilmiga maay masl masl masl khatar a ah weyn weyaan qofku haduusa amaana cilmiya lahayn sidii loogu talagala u sheego run ou ka sheego habkeed xaqaa u sheego qofna ku been abuuran been uusa soo guurinin ilaahay maaratay kitaabkiisa iyo sunnaha usan leexinin in fara badanoo muslimiinta ka mid ah sidaasaa laga soo galay maarata kitaabka ilaahay lagu ciyaaro masaka loo ebiyo ragga qaara ah xukaamta iyo dalamada dartooda xoolaha aayaadka u leexiya siay xoogaa luluf adduunya uga helaan ama dadka in raali geliyaan ama ma garanaysa fikrad uu aaminsan yahay inuu ku taageero ama guruba uu ku jiro inuu ugu hiliyo ama madhab uu kasoo horjeedo inuu ku radiyo ayuu nusuusta maarta isagoo raba ugu ciyaaraya taasina waxa weeyaan ammaano ma ah ammaano cilmiga saas ma ah qofuu sida u garto sheega run uga sheego markaasaa wuxuu leeyahay fa ina salaaxa alummati fi salaaxi acmaaliha maxaa yeelay fa ina falaax alumma ummadda liibaanitaankeedu fii salaaxi acmaaliha acmaasheeda wanaagooda ayuu ahaada ummad liibaanta haddaad aragto maxay ku liibaanaan waa inay dhaqankoodu fiican yahay aaminaadooda iyo dhaqankooda fiican maxaa waye liibaantooda saas weeyaan marka falkii wanaagsanay fal wanaagsan xagee ka yimaada cilmibu ka yimaada soo ma wa salaaxu acmaaliha acmaasheeda wanaaggeeduna wuxuu ahaaday fii sixati culuumiha culuuminteeda ansixitaankeeda qofku hadduu cilmi xun haysto ama fikrad xun haysto fal xun baa ka yimaada qofku hadduu cilmi sax haystona fal wanaagsan baa ka yimaada marka ummaduna wanaaggeeda iyo horumarkeedu waxa weya waa dhaqankeeda dhaqankuna muxuu ku dhisan yahay cilmigu ku dhisan yahay cilmigeeda qad yakunu faasidan waqad yakunu saxiixan cilmi fiican cilmi mu noqdaa cilmi xun yahay fal xun baa ka dhalanaya hadduu cilmi saxiix fal saxixa ka dhalanaya wa culuumiha marka culumda ansixitaankeeda culumtooda markayn lena waa cilmi fiican aan leenahay waa fi an yakuuna inay ahaadaan rijaaluha ummadda raggeedu umanaaa inay aamin u yihiin dad lagu kaalsoon yahay inay yihiin fii maa yarwuuna waxa ay warinayaan waa inay maarata naqli saxa soo guuriyaan waxay warinayaan aw yasifuuna ama waxa ay tilmaamayaan waxay sifaynayaan cadaalad iyo run ay ka sheegayaan faman marka saas bay arrintu ku timaadaa yani waxa weeyaan culimada iyo dadka ahlu cilmiga ah oo daacad ah oo sax sheegay oo diin xaqa wada ayaa waxaa ka dhalanaysa culuum saxay inay faafto culumtaas sax oo faaftana waxaa ka dhalanaysa fal wanaagsan uu yimaado falkaa wanaagsanna waxaa ka dhalanaya ummaddu may noqoto mar baraarto oo hormarta inay noqoto ku dhaqanta maarta cilmigaas marka waa silsilad isku xiran weeyaan ah, silsilada waxaana lambarka ugu koowaad waa salaaxu lculamaa wa salaaxu lqaada nacam wa salaaxu xamalat diin dadka xambaarsan wanaagooda ugu sarreey marka hadday wanaagsanaan dad wanaagsan bay wanaagsan bay sheegin miro wanaagsan baa ka dhalan dhaqan wanaagsan baa ka dhalanaya de noqoto laakiin waa kharaab weyaan kharaab yabaab balaaqica ah weyaan kharaab weyaan faman taxadaa qofkii sheega fi lcilmi cilmiga dhexdiisa qofkii sheega biayri amaanatin cilmiya biayri amaanatin amaana la-aan qofkii cilmiga ka waramo sheega faqad masa alcilma cilmiga ayuu wuxuu ku taabtay biqurxatin bijaraaxatin nabar ayuu cilmiga gaarsiiy cilmigo dhaawacay yani soo sa maaha cilmigoo dooxay midibu geliyey cilmigii ma garanaysa meel bu uga dhaca faman faqad mas cilma bqur faman taxadaa fi lcilmi bغayri amaana cilmiga qof ka sheekeeya amaano la-aan oo been iyo tadliis iyo isdhexgelin iyo leexin iyo sixrufasiritaan qofka cilmiga ugeysta faqad mas cilma bqura laa shak cilmiga dhaawac weyn ba ugeystay maarta ummaddeena maarta caqiidadooda dhaawac ba weyn ba ugeystay wawadaca fi sabiili falaaxi اlumma wawadaca wuxuu dhigay fii sabiili falaaxi اlummati ummadda liibitaankeeda wadadeedana xajara cafra dhagax ku fitaan qob muuse udhiga wayaan manheedu afsomaliga carabta ayagu dhagax isu dhigi jireen ma fahmaysa marka xajara cafra dhagax ku fitaan lagu kufo maarta xajar yucair innaas ta lagu dhaco maan lagu kufo marka qofkii cilmiga ku ciyaara waxa weeyaan wadada cilmiga waxa weeyaan wuxuu dhigay caqabo weyn buu dhigay dhibaato weyn buu ugeystay sidee loo qaadi lahaa waana arrin maarta arrinta caan ah weyaan mualifku marka wuxuu leeyahay raxmat ullahi calayhi laa taklu awaaif laa taklu aawaa'ifu xajar cafra ya ya xaji alxajar ida waqafta calayhi tasqud wa tachur faladii yamusu bijanib اlcilm wakadaba fi اlcilm wanaqla ashyaء zaa'ifa kadiba faqad wadaca fi sabiili falaaxi اlumma aladi huwa alcilm wadaca xajaran yatacaharu bihi اnnaas naam yani masaaib amaam alcilm laa takhluwa khaali kama noqonayso aawaa'ifu kooxaha awaaiftaasoo almuntamiyatu u abtirsata oo u abtirsata ila alculuumi culumta ragga ku abtirsata culumley iyo ab culumo ah, kama mara min ashkhaasin dad kama mara laa yadlubuuna alcilma cilmigaan u dalbaynin liyataxallow inay isku qurxiyaan darteed biasna alfadiila fadiilo midda ugu sarraysa ab culummo ma wada saafi ma wada ah dad baa ku jira cilmiga aan u dalbaynin yacni fadli iyo khayraad iyo weji ilaahi ee dana kale leh ma maqasheen lajiifyana banaan soo sax maaha noqotoiya banaan la joojiyana banaan amase laiifiyana banaan bu laiifiyana banaan weya awal waa la joojiyey markaas laiifiyana banaan oo maxay ku baxda arrintaas naam qaali ku baxda soo maaha qaali baa untay baa cuntay maaragtay beer asalqaali xukun markaasuu inta saas tikagiisi warankiisi intu ayuu ri warankaanoo maaratay la buuxiyo badar ah raashin ah ayaa ka waajib buuri waa in la buuxiyaa al taagan u dhawo taagan ta lagu shubo lagu shubo bakaar dhan bay noqonaysaa sareysa markaasaa lagu yiri qaali lo-daadiyaa ku jirta dhulkoo dhigo la jiifyana banaan buuri saan loo dhigo banaanta <laughs> somaali meesha ka keene la jiifyana banaanta markaas wax yar baa ku filan waa joogay soo maaha idan waa la jiifin karaa waxaa uga jeedaa xiyal xiyal fuqahaa aada bay u fara badan yihiin dadka wax soomaalida waxay ku mahmaahi jireen war minhaaj nin la jecel yahay qiil loogama waaye go-a qiil iiga day ah, qof la jecel yahay qiil loogama waaye minhaaj qiil iiga day yan luqyo badan yahi mogta sida rabaa maaratay loo loo loo xeeladaynayaa marka xiyal fuqahaa baa la yihahda waxay leeyihin masaaib badan oo diinta ku ciyaar ah Ah, taas all kacabsi maa waa qeyb kamid a ah, yan qeyb waa badan yihiin maslatu masaafa haweenka maarata la masaafaysto iyo khudbasiraadko kale soo soo ku dhasheen maay kula gudyihiin waa waxyal culamaa weeyaan ragga fuqahaleyda maarata anaga waxaa soo joogay nin dad salaad dujinaya reerna gabar ka xaday ee guursaday ah, waliba shiik mu aha faqih ah ayaa soo joogay reer buu gabar ka shukaansa isagoo oday weyn ah marka reerku waxay iska ilaalinayeen ninkan gabar oo diidan iska jira ma garanaysaa waxa weyaan salaadii dujinaya duhurkii gabadhina waa soo mehersatay ah, salaada reerkiina iska iska ilaalinayo maarata iska jirayn waa isaga ku daba dukanayay saa duhur dujiyey ah. soo sheeg makaraa soo u xasabay mataqaanaa ah. nin xertiisa kamidahu yiri wakiil baa ii tahay io musaafay markaasa la carar islaanti asna dadka asaga fiirsanayaan nin xertiisa kamidana wakiil buu ka dhigtay kiya usnaafeeye usoo meheriyey marka waa waa xiyal cajiib ah xiyal fuqaha